سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى عباد الله ولا ليال khudbadeennani waxay ka warramaysaa altafaquhu fi ddiini wa fadli diinta ilaahay in la fahmo iyo fadligay leedahay waa arrin kasii xeel dheer barashada tacallum maahe waa tafaquh waa iyadoo diinta ilaahay sirteeda la garto loo dhaadhaco la biyo dhigo lagu daadego safmar iyo dulcarar aanay noqonin si sirta shareecada loo garto iyo samaaxadeeda iyo macaankeeda iyo wanaaggeeda iyo maslaxad iyo dan u tahay dadka iyo dalka intaba sidaa daraaddeed baa markaynu akhriyayno qur-aanka kariimka ah waxaan arkaynaa ereyo tacliinta dheeraadka ah buu isticmaalaya oo ku saabsan si xeel dheer in loo fahmo diinta liyatafaqahuu fi ddiin waaraasikuuna fi lcilm qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiira udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana yu'ti alxikmata man yashaa fa fafahamnaaha sulaymaan intuba waa ereyo ka dheeraada tacliimtii iyo barashadii dadkoo diinta fahmaya dadkoo ku raasukaya ku degaya dadkoo basiiro leh waa wax sii xeel dheer xigmad iyo faham uu lahay nebi ambiyada ka mid ah uu siiyey oo iyadana la leeyahay kaga dayda idankuna sidaa wax u fahmi lahaydeen baabkan aynu ka warramayno waa baab aynu u baahan nahay casrigan dad badani jahliga fatwoonayaan dadka qaarkoodna iyaga oo cilmigu u bilaaban yahay laga yaabo inay masaa'ilka qaarkood u dhaadhacaan ama wax ka sheegaan waxyaabaha ugu badanee lagu dhiiradana diintu ay ka mid noqoto haddii maanta takhasusaadka kale iyo waxyaabaha kale aqoonta ah loo baahda in wax laga sheego ehelkeedaa loo raadiyaa arrin caafimaad haddii laga warramayo dhakhtar baa la doonaya dhismo guri haddii loo raadin wax laga sheegayo injineer baa la raadinaya cilmigii beeraha khabiirkii baa la raadinaya laakiin markay diin noqoto kii madax ahaa mimbarkuu ka fatwoonaya kii yaraa bilowga ahaa waxbuu sheegayaa kii caamad ahaa shaarica taagnaa wuxuu leeyahay anigu diinta ma aqaano laakiin waxay la tahay halkaasuu nin waliba ka waday marka arrintani waxay u baahan tahay inaynu aada u fahamno aynu ugu soo noqonno si aynu xaqa u waafaqno barashadii diinta iyo fahamkeeda nabi maxamed wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixeynka min xadiidi mucaawiya khayriyada macnaha inaad dadka u khayr badataa ama noqoto qof khayr leh ama ilaahayba khayr kula doonaa waa inaad fahamta diinta man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi diin qofku ilaahay khayr la doono yufaqihu fi diin diinta ayuu fahamsiiyaa oo uu ka dhigaa mid u dhaadhaca wuxuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam sidaa khayriyada halkaas ugu jirta qaabiliyaduna inay sidoo kaleta qaabiliyada xaqu waa qofkoo diinta barta oo ku dhaqma tusaaluu ina siiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku dhiirinayo dadku inay xaqa aqbalaan ay guddoontaan oonay ka warwareegin barashadiisi iyo fahamkiisa iyo ku dhaqankiisa madar iyo roob oo kale uu ku shabahay nebigu wuxuu ka dhigan yahay buui diintan ilaahay igu soo diray ee dadka la iigu soo dhibay iyo xaqani waxaan ku shabihi karaa roob iyo dhul uu ku da-ay marka dhulku waa laba qaybood qaybu waa meel dalsana oo daaqa si fiican u bixinaysa baliyo waaweyn iyo harooyin iyo qaydare iyo dhulka dabiiciga ee biyaha qabtana dhulkaasi wuu leeyahy markaa dadku way ku jiilaalbaxaan oo dee daaq daaq fiican buu dalkii soo saaray biyihiina bilo badan bay ku raagayaan meeshaasi waa meel loo aayo raxmaadkii dhulkaasi wuu ka faa'iideeyey dhulka qayb kalaa ka mid oo qiicaan ah waa meel siman oo bannaan oo diriya oo biyuhuba dul cararayaan oonay ku degayn biyihiiba way dhaafayaan daaqna dhulkaasi ma soo bixinin biyana ma qabanin roobku shalay buu da-ay maanta waa laga abaarsan yahay waana laga raadan yahay labadaa tusaale waxaa kalele buuli ciddii xaqa ilaahay aan laii soo dhibi qaadatay iyo ee uu biyo dhigay iyo qaaruu uu safmar ku noqday marka qolana wuu dhiirinayaa nebigu uu ammaanaya qolana waa eedaynaya sala allahu calayhi wasalam in diinta ilaahay la bartoo la fahmo fiihi sharaf gobonnimadaynu doonaynaa waa halkay ku jirto dadku gobonnimadii meelo kale ay ula carreen aqoon maadiyahoo la barto laandheeranimo laabtoo la garaaco xoolo la urursado nabi maxamed baa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam dadka yaa ugu khiyaarsan oo ugu sharaf badan markaa wuxuu ku jawaabay khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami ida faquhu dadkii berigii jaahiliyadii iska wanaagsanaa ee dhaqankoodii akhlaaqdooda ay fiicnaayeen dee markay diintii fahmeenna iyagaa u fiicanbu dadkii geesinimada iyo raganimada iyo shahaamada lahaa markay dee diin ilaahay fahmeenna dee wanaagoodii wanaag bay ku darsadeen gobonimadii gobonimaa u kordhay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaad diinta fahamto fiiha almacaash lilcibaad waxa uu addoonku ku macaashi karo wey oo macaashku ma aha oo qura maal badan oo si u hesho ama intood ganacsi gasho inaad faa'iido aad u badan ku hesho macaashku taasi waa mid iska sokoo waa adduunye macaashku waxa weeyaan camal yar oo aad ku hesho ajri weyn ama adiga oo u mara waddo gaaban wax ilaahay kugu abaalmarinayo o aada u ballaaran tusaalayaal baynu ka soo qaadan karayna nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam xaaskiisii buu u yimi maymuuna bint lxaari waa xadiidku saxiixaynku ku jiraa waxay tidhi miyaanaad ogeyn addoontaydii inaan maanta xoreeyey yaad siisay buuhi de ciddaasaan siiyeyt markaa wuxuu ihi haddii aad siin lahayd abtiyaasha kaana acdama liajrik low acطaytaha akhwaalik kaana acdama liajrik haddaad abtiyaashaaoo baahan siin lahayd abaalmarintu intaa way ka weynaan lahayd laga aqbaliyo way fiicantoo ajri baad ka heshay laakiin ajrigaasi wuxuu ka sugmayaa sadaqo bixinteed haddaad ku dari lahayd silaturaxim qaraabo xidhiidhinna laba ajriyoo isa saaray noqon lahaayeenoo way kuu wanaagsanaan lahayd waad se la seegtay marka inay kala tashataa unba ahayd si ay u hesho atafaquhu fi diin sadaqa kollayba way bixinaysaa hadday sokeeye uun siin lahayd istisaar buu ku noqon lahaa buui cashar buu barayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka atafaquhu fi diin waxaa ku jira alistifaadatu min alfuras in qofku jaanisyo badan uu ka faa'iidaysan lahaa oo uu ka faa'iidaysan karo ducooyin iyo digri badan oo macno ballaadhan leh oo kuu soo dhaweyn kara waxa aad doonayso deg degna loo aqbalo waktigana kaaga kuu yareyn karaa cashar kale iyadana wuxuu dhigay xaaskiisii jawayriya hooyooyinka muuminiinta ka mid ahayd ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam subax ka kalahay iyadoo masaajidkeedii fadhida masaajidku waxa weeye halkan guriga lagaga tukada sijaayadda la dhigto halkii baa iska fadhiisatay wardi bay dhagtaa haysa tasbiix iyo xamdi iyo dikri ayay daldalaysaayoo ay wadaa halka innaga laga yaabo dumarkeen markay jaanis helaan inay gambadh iyo telefoon isla helaan dabeetana hebel iyo heblaayo bal warama muxuu yidhi maxay tidhi maxaa soo kordhay iyadu tani shaqadaa kuma jirtee suuqna ma wareegayso heblaayooyin kalena lama xidhiidhayso hadal ma daldalaysee dikri ilaahay bay la fadhiisatay sidiibuu kaga kallahay nebigu salaada subax kadib harhka digtiisiibuu usoo noqday duhur ka hor iyadoo weli sidii usii wardiyaysa markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi ma sidii unbaad u fadhido haabay tiri wuxuu idhi anigu waxaan ku dhawaaqay afar kelmadood oo gelinkan hore oo dhan wixii aad dikri akhriyaysa haddii loo miisaamo u dhigmi lahayd subxaana allahi wa cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaati saddex jeer ku celiyey afartaa kelmadood oon saddex jeer ku celiyey waxay u dhigantaa waxalla wixii dikri saakoo dhan aad akhriyaysay miyaanay ahayn atafaquh fi diin waa diintii ou nabigu fahamsiinayo dadka gaar ahaan xaasaskiisa iyo ehelkiisa uu ka bilaabayo marka taasi waxa weeye waddo gaaban oo aad u mari karto ajriga iyo abaalmarinta ilaahay uu bixinayo weyn subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaat erayo kooban weeyo saddex jeer un lagu celinayo wax ballaadhan weeye baa xumaan ka hufan mahadna Ehm, haddaa iyo xamdigaasoo u dhigma khalqigiisu intuu leegyahay oo dhan wayaa garanaya khalqigiisa de isagunbaa garanaya iyo raali noqoshihiisu intuu leegyahay iyo carshigiisa in la iyo kelmadihiisa khadkii lagu qori lahaa in la badahoo dhan haddii laga dhigi lahaa khad dhirtoo dhanna qalin laga dhigi lahaa way isku dhammaan lahaa intaanay kelmadaha ilahay dhammaan waxaa ku jira isaabatu sunna atafaquhu fi diin diinta ilaahayna fahamsantahay waxyaabaha laga helaya waxaa ka mid a ah sunnada nebigaad waafaqaysaayo dee laynagu addoonsaday inaynu ila isku raadino nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimi laba asxaabi safar bay ku jireen salaadiibaa soo gashay biyay waayeen way gebagabaysteen way tukadeen laakiin wakhtigii oo aan weli bixin ayay biyo heleen mid ka midii halkiisii horuu ku engegsaday oo uu ku daystay waxba salaadii muu soo celin kii kalena wuxuu sii dee biyihii heshee bal labakacleeya ku celi salaadii marka intuu weysaystay yuu salaadii ku celiyey rasuulkay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam si ay cilmigii u kororsadaan arrintiibay u sheegeen ninkii aan soo celinin wuxuu hi asabta sunna sunnihiibaad ayaad waafaqdayoo warkaagu waa tiirsanya waa sax wey ninkii kalena wuxuu hi laka alajr maratayn abaalmarintii baad laba jeer leedo ajrigii baa ilahay kuu labalaabay marka culimadu waxay leeyiin waxaa horeeya ninkan aan salaadii soo celinna la yidhi sunnihiibaad asiibtay marka waa atafaqh fi diin buu nabigu baraya calayhi salaau wasalaam atafaqh fi diin waxaa ka mida taqdiimu maa yafuutu waqtuhu aw xaaluhu calaa maa laa yafuut inaad eegto camalka iyo cibaadada iyo waxqabadka oo wixii waqtigiisu uu taagan yaha tegaya ama xaaladiisu ay taagantahay tegayso aad ka horraysiiso kii kuu joogaya maalan imaka halkan qur-aan baad akhriyaysaa waa la adaamay adaanku aadaab buu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu xusay marka muaadinku adaamaya in laga daba yidhaahdo waxa uu leeyahy quuluu mila maa yaquulu lmuaadin allahu akbar allahu akbar aad ka daba tidhaahdo adigoo hoos u odhanaya markuu dhammeeyana dikrigii iyo ducadii aad akhrido marka inaad qur-aankaaga idkilaha ka gaadhsii adaanka ka gaadhsii oo aqiimidda ka gaadhsii ood adaankii iyo aqiimiddiiyo iska wada dhaafto oo wakhtigoodii iyo ajrigoodii halkaa kugu dhaafo waxaa ka fiican inaad qur-aanka joojiso oo adaanka adaabtiisii aad marto ajiibidii iyo ducadii waayo qur-aanku wuu kuu joogaya laakiin adaanka kuu joogi maayo iyo adaabtii uu lahaa wuu ku dhaafaya atafaqhu fi diin weeye atafaqhu fi diin waxaa ka mida taqdiimu maa nafcuhu mutacadin calaa maa nafcuhu qaasir calaa saaxibi camaladaad qabanaysa midna dheeftiisu waa caam oo dalkiiyo diinta iyo dadkay gaadhaysa midna waa qaasir oo qofba ku egta marka aada wax bixinayso ama wax gudbinayso waa inaad ku xisaabtantaa camalkan isaga ah ama cadiyadan aad bixinayso keebaa nafcigiisu caam yaho ummadda wada gaadhaya taasi waxay ka faa'iido tahay in fadliga kuu bato rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu ihi fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadli calaa adnaakum qofka caalimka ah fadligiisu siduu uga fadli badan yahay dadka kale waxay ka dhigan sidaan anugu uga fadli badanahay asxaabtiina kuwa uhooseeya ama gadaal dhowaan soo islaamay waa xadii saxiixa xadii kaloo saxiixa wuxuu nebigu ku yihi alayhi salaatu wasalaam fadlu lcilmi axabu ilaya min fadli lcibaada cilmiga fadligiisu ayaan ka jecelahay fadliga cibaadada macnaheedu waxa weeye inaad cilmiga ilaahay iyo sidii loo baran lahaa iyo dadkii bari lahaa si jahliga ufuqo camalku saxiix u noqdo ummadu ay cilmi u faa'idaysatay inaad cadiyadaadi iyo xoolahaaga ku bixiso iyo meelaha cilmiga lagu baranayo dad cunayo gaara way kasii fadli badantay cilmiga barashadiisuna waxay ka fadli badantahay buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam cibaado badan ood samayso intaasoo masalo oo aada cibaadada ku saxaysa inaad barato waxay ka fadli badan tahay intaasoo ragcadood inaad u tukan aada u taagnaato sidaa daraaddeed baa imaamu shaafici markay ardaydiisu arkaan isagoo mararkii la cibaadaysanaya wakhtiyada qaarkood cilmigii u fadhiya wuxuu odhan jiray sunnaha badsashadiisa masalooyinka iyo cilmiga barashadiisa badintiisa ayaan ka jecelahay buu lahaa atafaquhu fi diin waxaa ka mid ah inaad kala garan karto macrifatu khayr lkhayrayeyni khayru lkhayrayni wa sharu sharayni arrimaha aad ku tallaabsanayso hadday labaduba khayr yihiin waa inaad garan kartaa keebaa sii khayr badan hadday labaduba macnaha keebaa sii khayr badan oo la yeelaya hadday labaduba shar yihiin keebaa sii shar badan oo laga fogaanaya waa muwaasana taasina waxay ku tilmaameen qofka saa u fikiraya inuu yahay alcaaqil qofka caqliga leh ee ilahay uu siiyey tafaquhu fi diin qur-aanka ilaahay waxa uu ka warramay sadaqadii iyo waxbixinta iyo inay leedahay dariiqooyin loo bixin karo sadaqadu markaasaa rabbi waxau hi in tubdu sadaqaati fa nicim maahi wain tukfuuha watutuuha tu'tuuha alfuqaraa fa huwa khayru lakum haddaad sadaqada muujisaan way fiicanta nicmay leedahay adii aad sadaqadii qarisaan dadka baahan iyo fuqarada siisaanna way si khayr badantay marka labadaba waa khayr marka keedaa khayr badan waa inaad eegtaa xaaladda iyo cidda la siinayo haddii fuqaro la siinayo faqiirkii baa loo qarinaya qarintaasaa fiican markaa muujintii way ka fiicanta maadaama qof gaara la siinayo haddii meelo khayr meelo lagu bixinayo tartan iyo iskudayasho u baahan iyo dadka bakhayliinta in la dhiiriyo iyadana muujintay ku fiicanta alagaaba haddaad iminka si ku rido lacagtaa masaajidka loo ururinaya ama ummadda in dad badani aanay kula ogaaninoo wax yar ay bixiyaan safkaa hore hadday toban nin ka kacaan oo lacag buurbuuran ay ku dhawaaqaanna afar saf oo kale inay raacaan muujintay ku fiicantahy markaana ilaa waa mashruuc khayr leh oo isaga eh, kama suuroobayso wixii miskiinka ka suuroobaya naxdinta iyo khashilaad ahay waxaa kamid mid ah waxaa loo yaqaano inaynu barano fiqa almuwaasanaat oo madaxda looga baahanya oo culimada looga baahanya oo maalqabeenka oo dadka acyaanta ummadda u taliya inay diinta bartaanoo weliba fiqiga loo yaqaan fiqa almuwaasanaat arrimaha sida loo miisaamo hadday tahay siyaasa sharciya iyo hadday tahay tallaabooyinka la qaadayo hadday tahay go-aamada la gaadhayo oo maala almuwaasana bayna almasaalixi walmafaasid baa jira almuwaasana bayna almasaalix awalan waa qaybuu leeyahy laakiin mid ka mida ah waxa weeyaan wixii maslaxad ah maslaxada la miisaamo oo maal maslaxadahaasi waxaa lagu xaqiijinayaa baahiyihii qofku u baahnaa diintii maalkii naftiisii waxaasaa lagu ilaaliyaa marka arrinka laba maslaxadood baa ku jira eh keebaynu maanta horreysiinaa aynu qaadanaa haddii labadii maslaxadoodba aynaan wada hirgelin karaynin ilaahay baa wuxuu yihi yasaluunaka maadaa yunfiquuna qul ilcaf hadday asxaabtu ku weydiiyeen maxaa la bixinayaa waxaad tiraa waxa dheeraadkun bixiya qofkii waxbuu doonaya inuu bixiyo ehelkiisii inuu siiyo bulshada baahanna inuu siiyo laakiin ma wada hayo labadaa maslaxadood inuu iswaafajiyo wuu doonaye wixii uma wada gaadhayo marka miskiinkii maxaa laga horraysiinayaa dadkii ehelka ku ahaa laga horraysiinayaa ee mas-uuliyadooda ah ile nafaqadooda ay waajibkahaydo horta la siinayaa miskiinkii waxaa la siinayaa alcafu inta dheeraadka ah dheeraadka hadduu waayo waa nasiibkii labadii maslaxadood taasaa horeyso waa waajib iyo sunna waxaa jira waxaa la yidhaha almuwaasanatu bayna almafaasid mafaasidda iyo dhibaatooyinka in la miisaamo iyo waxyeelooyinka meesha ku jira waa tafaquhu fi diin bay ka mid tahay waxaynu usoo qaadan kar way badan yihin tusaalayaashu qisadii khadir oo kale nebi khadir isagoo nebi muuse la socda bay dooni raaceen doonidiibuu loox ka mida ka saaray muuse waa kii yaabay dhowr ka daysa markii dambe uu fasiro wuxuu hi ama safiinatu fakaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr aradtu an aciibaha wa kaana waraahu malikun yaakudu kula safiinati qasba doonidan iyadaa niman masaakiina baa lahaa badday kaga shaqaysanayeen oo halkaasay kaga shaqaystaanay kalluunka iyo nooliga iyo waxyaabaha ka helaan doonidaa xaggeeda hore waxa jooga nin boqorahoo daalimahoo dooni kasta oo wanaagsan qaata laakiin haddaan doonidan iintaa u yeelo looxa ka saaro liiska kuwa xunxun buu ku darayaaoo ma qaadanayo iyomaa u dana in bahashoodanoo looxaala ay iska wataan ay ku shaqaystaan oo iska yaro diiqan iyo in gebigeedaba laga qaado waa laba mafsado iyo laba dhibaato wuu miisaamay muuse markii dambe tafsiirkii wuu ku qarcay bal nebi maxamed baa macaasiday calayhi salaatu wasalaam oo lahaa waxaan jeclaysan lahaa inaanu nebi muuse la murmin khadira uu sugi lahaa ilaa aanu xikmado badan ka helo waxaa ka mid mida ehm, almuwaasanatu bayna alacdaa marka siyaasadda ay noqoto caalamiga ah iyo dadka muslimiintii siday u dhaqmayaan inay cadowga miisaani karaan oo qur-aanka kariimkaa fii suurati ulibat aw fii suurati ruum bilowgeeda haddaad akhrido waxay lahaa uu tilmaamuu ka warramay laba dowladoodoo waaweyn oo dagaalamay oo faris iyo ruum la odhan jirayoo ay dadkii muslimiintahaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii ku farxayaan oo ay taageersan yihiin kuwii reer ruom reer farisna ay markaa ina in laga guulaysta ay jecel yihiin aliflaamim qulibat iruumu fii adna alard wahum min bacdi qalabihim sayaqlibuuna fii bidci siniina lilahi اlamru min qabl wamin bacd waywmaidin yafraxu lmu'minuuna binasri اllahi yansuru man yashaa maalintaa iyada ah yowma idin yafraxu lmu'minuuna binasri illaah guushaa ay mu'miniintu jecel yihiin gaalada qeybtaa ka mida ilaahay uu siiye maalintaasay ku farxi doonaan muminiintaa ku farxi doona labadaa qolee kala adkaaday markay muminiintu miisaameen nataa'ijka ka soo baxaya dagaalkaa waxay u arkeen inuu mididan u yahay waxaa sidoo kale ahayd dee rasuulku sala allahu calayhi wasalam muwaasan uu sameeyeyoo isagoo jooga maka ayaa markuu arkay gaaladii halkan ehelkiisa ahayd ee ay isku abtirsanayeen ee ay suba dhowaayeen oo dilayso garaacays oo asxaabtii bukaasaysoo balaayo baday muxuu sameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam dowlad kale oo gaalo ahayd oo afrikaan ah oo diinta nasaarada haysto sida kuwan aan mushrikiin ahayn ayuu ihi axmedunajaash iyo xaggaaha loo hijroodo laba hijray asxaabtu halkaa u galeen waa muwaasana halkeebaa maslaxadu dadka ugu jirtaa buu nabigu miisaamay calayhi salaatu wasalaam inkastoo labada galba labada qoloba ay gaalo ahaayeen waxaa ka mid a ah fiqiga loo yaqaano fiqhu lawlawiyaat marka wax la fulinayo ama diinta la faafinayo ama dad wax la gaadhsiinayo ama wax la barayo fiqi sidaa kaa muwaasanaadka oo kaleo isaguna jiro fiqhu lawlawiyaat la arrimaha see loo kala horreysiinaya markaad hadyigii iyo dhaqankii nabiga noqoto calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaa isagoo horreysiinaya caqiidada qur ka faaidaysanaya walaqad bacanaa fi kulli ummati rasuula an icbud allah wjtanibu daaquut rasuul walba marka diinta loo dirayo dadka inuu gaadhsiiyo waxaa la yidhi caqiidada uga uga bilow oo asalkii saldhig daaquudka iyo waxaan la caabudayaan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala dadka uga dib waxaa sidoo kale arkaanu islaamkii laga horreysiiyo taqdiimu arkaan alislaami calaa saa'iri alfaraa'id waajibaadkii kale intaan dadka la farin horta sida tawxiidka loo faray baa loo faray arkaanu islaamkiina bunya alislaamu calaa khams asxaabigu diraya nabigu wuxuu le horta dadka waxaad uga bilowdaa tawxiidka ugu yeedh salaada zakada waajibaadka arkaan imaankii arkaanu islaamka sidoo kale taqdiimu lfaraaidi cala nawaafil fiqalowlawiyaad waxaa ka mid a ah, markaad wax qabanaysa inaad tiraa shaygeebaa farala keebaa sunno ah labada arrimood baad isu miisaamaysa ka faradkaad shayga sunnaha ka horeynaya siduu tilmaamaya xadiid alqudsigii saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau ilaahay ka warinaya xadiidalqudsi uu ilahay yihi addoonkaygu waxa uu igu soo dhowaaday camala waxaan ugu jecelahay ma ftaradtu calayh wixii aan ku waajibiyey waajibkaa markuu xasladuu ku xarago ad u hagaajiyana sunnayaasha wuu iigu soo dhawaadaa igu soo dhowaadaa buu ilahay yihi subxaana wa tacaala waxaa ka mida taqdiimu fahmi asaxaabati calaa hayrihi marka diinta sharaxeeda la qaadanayo la isku fasirayo la fahmayo la raacayo in la yidhaahdo dadkii nooga horreeyaa u horreeyey asxaabta rasuulkaba ka kaale salafuna saalex dadkeennii u horreeyey asxaabta usoo horreeyey marka iyaga fahamkooda iyo siday u sharxeen aayadda iyo siday u jamciyeen iyo siday u qaateen baynu u camalfalaynaa u dhaqmeen calaa fahmi aulaai saxaaba ridwaan ullaahi calayhim xayu inahum caasaruu rasuula waxadaruu tanziil nebi maxamed bay ag joogeen xadradiisii qaaliga ahayd bay la fadhiyeen qur-aankiioo qoyan oo macaan oo uu fasirayay la fadhiyeen marka sida loo fahmo iyo sida loo dhaqmo iyo sida loo sharxo diinta iyagaa u yaqaana waxaynu uga jeednaa baraarujin bay ahayd baabkani waa baab ballaarhan asraaru shariica laga hadlo fiqu usuul waxaa laga hadlaa usuulu fiqiga marka waxaynu u baahan nahay da iyo dadka diinta baranaya iyo ummadda cidda hogaaminaysaaba shareecaddu sidaasay waxu miisaantay waxu tilmaantay in loo fahmo diinta in lana barto lana fahmo si loo xaqiijiyo maslaxaddii adduunya iyo tii aakhiraba allahuma arina alxaqa xaqa warsuqna itibaaca wa arina albaila baila warsuqna allahuma wafiqna lima fiihi alkhayru wاsalaax allahuma aslix alcibaada wاlbilaad allahuma ina nacuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تستجاب يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين المجاهدين والمستضعفين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi wsaxbihi waslm waaqim الصlaa كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه للتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء